lisheekh maxamed cabdilwahaab marka tarjamadiisa sheekh baa annagii markii usuulu halaata ka soo sheekaynay marka sheikhu wuxuu ku dhashay dhulka najdi ayuu ku dhashay markuu sanadku ahaa kun iyo boqol iyo shan iyo tobankii hijiriyeed markii uu waqti dhexe soo gaaray ayuu marka aabbihiis dhintay ayuu bilaabay marka waddankana marka waxaa ka jiray khuraafaad iyo dalaalaad iyo baadinimo fara badan oo aada iyo aada u liidato ayaa ka jiray markaabuu bilaabay marka inuu dacwadii xaq ahdu dadka ugu yeero oo wixii shirkiyaadka ahaa iyo waxyaalihii liitay inuu la dagaalamo dadkii uu kitaabka iyo sunnada usoo celiyo adigoo boqoradii meelaha soogay dowlado yaryaro kookoobanaa joogay aaday ula dagaalameen laakiin markii dambe nin la yidhahdo maxamed bin sacuud oo hadda dowladdan sacuudiga nimanka xukuma ay ka soo jeedaan ninkaas nin wanaagsan ahaa ayaa maaragtay eh, u kaalmeeyey shiikha oo maaragtay eh, dacwadiisii maaragtay awood siiyey dacwadiina waa ku xoogowday isagoo ninkaa boqortinimadiisi waa ku xoogowday oo ilaa maanta waa kuwa caruurtiisii maaragtay yani boqortinimadii haysta eh, maaragtay diintiina marka waa ay ku xoogowday shiikhu wuxuu dhintay kun iyo laba boqol iyo lixdi ayuu dhintay macnaha sagaashan iyo kow jir ayuu ku dhintay raximah khayr badanna ayuu marka uu ka tegey kutub fara badan iyo dacwo iyo dowlad waxyaalo khayr maaragtay fara badan ayuu maaragtay uu ka tegey allah ummadda ku anfaco kitaabkii marka hore usuulu halaatha yacni wuxuu ahaa madkhal oo tawxiidka laga soo galo oo kitaab yaroo kooban buu ahaa kitaabkan xoogaa shiikhu aada u maaragtay ugu tawasucay isagoo maaragtay caddaynaya towxiidka waxa uu ku dhisan yahay iyo caqaa'id xumada waxyaalaha markaa jirtay marka waxyaalaha jira haddaad tidhaahdid badana waxaas waa baadil waxaas waa baadil wareerkuma dhammaanayo dadka marka cilmi baa lagu hagaa marka cilmiga saxda ahaa marka ay dadku fahmaan shayga baadilka ayagaa markaa fahmi doona marka runtii kitaabka waxaa arki doontaa ilaa lixdan iyo dhowr baabuu ka kooban yahay oo abwaab wada caqiidada iyo ku wada saabsan ah qofku intaa marka haddii uu barto uu ku qanaco waxyaalo badan isagaaba ka xoroobaya oo maaragtay ilaahay oo nacsiinaya marka sheikhu runtan kitaabkan aada iyo aad ayuu maaragtay ugu fara yaraystay culimmaduna aaday maaragtay u sharxeen aadaa meel walba loogu darsiyaa aad baa maaragtay looga faa'iidaystay marka haddana insha allahu tacaala anagu inaan ka faa'iidaysano shiikhu wuxuu ku bilaabay bismi illaah iyo xamdiga bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilah wasala allahu calaa muxamedin wa aalihi wa saxbihi wasalam nusqooyinka qaarkood inaysan ku olin baa dhici karta bisimku anagii ka soo hadalnay oo bismillaahi markaad leedahay waxaad leedahay macnaa waxaan ku bilaabanayaa ama had hadba bismi llah isimkii oo xarfu jaarle ayaa lasoo hormariyey marka wixii uu ku tacalluqana dib baa loo dhigay sababta waxaa la rabaa ismiga alla subxaana wa tacaala inaysa wax ka hormarin oo magaca allah ayaad cuskanaysaa marka hadba qofku markaa qaradka uu leeyahy danta uu leeyahay haddii wax alifay bismi illaahi ualifu haddii uu wax qoray bismi illaahi aktub haddou wax sameynaya kulli wixii markaas u munaasab ah isimkana waxay dhahaan carabtu min asumuwa laga keenay wax sarreeyo ilaa qofka magaciisa markii loogu yeero yacnii qofkii koraad u qaada soomaa maa marka min asumuwa ayaa laga keenay ismiga halkaasa laga keenay ay macnaa bismi illaahi aktubu saasaba sheekha soo dhahay magac alle ayaan maaragtay aan ku qoraya allahna waa anagii nidhi min alilaah ayaa laga keenay min alilaah ayaa laga keenay aliftii inta la xadfay ilaah aal lagu daro marka allah ay noqoto marka marka si ilaahay loo tacdiimiyo subxaana wa tacaala laamtii laamuljalalo ahayd ayaa marka la tafkiimiyo waxaa la yidhi allah ayaa maaragta la yidhi nacam arraxmaani allihii naxariista badnaa waa mubaalaqa macnaa raxmadiisu ay waasic tahay oo cid walba ay gaaraysa ma garan oo allana ou raxmada oo ku sifaysnaa adduunkana cid walba ay gaado alraxiimi allihii raxmadiisa ay khaas ku tahay oo addoommadiisa ciddii uu rabo khaasatan mu'miniinta aakhare oo ku khaas yeelo ama hidaayada ciddii uu gooni ugu naxariisto alla oo ku khaas yeelo subxaana wa tacaala kitaabu tawxiid sheikh wuxuu ku bilaabay kitaabu tawxiid ayuu ku bilaabay tawxiidka ayuu u kitaabay marka tawxiidka wuxuu ka wadaa kaliyeelidda alle subxaanahu wa tacaala kaliyeelidda alle waxada yuwaxidu towxiid macnaa alla in la kali yeelo kaliyeelidda macnaheedu waa kow alle waa kow waa kow inaad tiraadid macnaheedu saas maa ee macnaa alle waxaad ku kali waxaad leedahay wax aan rabbi ahayn oo koonkan abuurtay oo rububinnimada iskale ma jiro isagaa rabbi ah haddana uluuhiyad keligiiles waxaad leedahay isagaa ilaaha macbuudka ah ilaa uluuhiyadu waa tacdiimka iyo maxabada isagaa ilaaha macbuudka ah oo la weyneeyo allah subxaana wa tacaala isagaa ah haddana isagaa magacyaal wanaagsan iyo tilmaamo wanaagsan muda qur-aankana badanaa taa unbuu ka shaqeeyaa gaar ahaan towxiidka culimmadu marna saddexay u qabyaan marna labo xdaa mar twxiid اrububiya twxiid uluya twxiid اasmaa waifaat marna twxiid rububiya twxiid اasmaa wasifaat hal miday ka dhigaan oo waxay dhahaan twxiid اlihbaat wاlmacrif macnaa alla sugitaankii tilmaamaha wanaagsan loo sugayey iyo garashadiisii lagu baranayay tilmaamihiisa wanaagsana anahu rab anahu اlkhaaliq waanahu caalim اlgayb wالshahaada waanahu calaa kuli shayin qadiir alxayu اlqayuum tilmaamihiisaas wanaagsan oo rabbinimadiis iyo asmaa'i sifaatkiisa ku tusinaysa ayaad alla ku garanaysaa subxaana wa tacaala qur-aankuna intaa unbuu ka shaqeeya walidaalika waxaad arkaysaa qul huwa allah waa tawxiid اlasmaa wasifaat tawxiid اlihbaat walmacrifa ilaaha sifaadkiisa loogu suga ilaah lagu baraya qul waxaa tidhahdaa huwa allaahu alle axad isagaa keligiisa isagaa ilaahnimada iyo rabinimada ku kaliya allaahu samad isagaa kaamil ahoo xaajada loola noqdo cid walbay u baahantay sifaatulkamaal markii loo sugay ayaa allah waxaa laga anfinayaa subxaana wa tacaala sifaatu naqsi sifooyinkii maaragtay naqsiga ayaa alla laga anfinayaa subxaana wa tacaala lam yalid waxau dhalay lama arko ilaa qofkii wax dhalo waa naaqis isna waa dhiman doona isagoo cidna ma dhalin walam yuulad asagana lama dhalin ilaa ciddii la dhalo adduunka maray kusoo birt soo alla waa ku weyn azali waa jiri jira subxaana wa tacaala markaasaa weliba lasoo koobo waxaa la yidhi walam yakun lahu kufu-an axad walam yakun uma ahaanin lahu asaga kufu-an ay mukaafi-an wax u dhigmo ay walam yakun la uma ahaanin kufa-an ay mukaafiyaan wax u dhigmo wax u dhikan mi karo malaa'ig jin insi makhluuq kale iska bada marka waxa weye ilaahay marka wax lamida male subxaana wa tacaala marka tawxiidku saasuu ku dhisan yahay qul yaa ayuha alkaafiruunna waxay ku tusinaysaa kan macbuudka allah kan inuu yahay qul waxaad tidhahdaa yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun waxaad caabudaysaan oo asnaamta ilaahay kayrka aniga ma caabuday aan ilaahay ahay walaa antum caabiduuna maa acbud adinkana waxaan caabudayay ma caabudaysaan shirki baad ku sugantihiin adinka ilaa qof shirki ku sugan cibaadadiisu qiimo ma laha xataa hadduu yidhahdo ilaahayna waa caabuda asnaamtana waa caabuda ama ilaahayna waa barya owliyadana waa barya alla berigiis waa shirki soo maa walaa antum caabiduuna maa acbud walaa ana aniguna miihi caabudun ku caabudaya maa cabadtum waxaad caabudeen oo shirkigiina kama soo qayb galayo walaa antum caabiduuna maa acbud adinkana tawxiidka aan wado iyo cibaadada allo khaaliska kama soo qayb galaysaan aan isdaynu lakum diinukum alyadiin adinku diintiinna shirkiga iyo baadilka aad leedihiin ana maxaan leeyahay diintayda xaqa ah ee towxiidka ku dhisan ayaan leh labadaas suuradood maadaama midna waxay ka hadlaya tawxiidu alihbaat walmacrifa ama tawxiid alcilmi alkhabari waa yidha tawxiidka allah lagu barayo oo lagaga khabraayo ku saabsan midna towxiid aluluuhiya waalqasdi waaliiraadana waa la yidhaahdaa waa tawxiidkii alla aada ku caabudi lahayd subxaana wa tacaala labadaas suuradood siday ahmiye u yihiin nabigu calayhi isalaatu wasalaam camalka subaxdii uu bilaabo waxaa ugu horeeya subaxdii camalka la bilaabo soo ragcataa alfajr uguma horeyso labada ragcoo sunnada ee salaad subax ka horeysa ragcataa alfajr nabigu midna qul yaa kaafirun ku akhrija midna qul huwa allah calashaan waa maxay si aad ilaahay cibaadadiisana ugu khalisto ilaahayna aada u garatid ilaa labada toox waa iska laasimayaan markaad ilaahay aad garatid asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo rubuubinimadiisa iyo caalim ulgeyb inuu yahay waxay kugu laazimineen inaad ilaahaas keligiisa caabudid subxaana wa tacaala soo ma ilaa ilaahay inuu axad samad yahay aada baratay awal walaakhir inuu yahay xayu lqayuum uu yahay maaliku lmulk inuu yahay ee allahaasaa cibaadaasa helo soo ma haddii aad tiraado ilaahan caabudaana waxaa lagu leeyay ilaahaad caabudso in asmaada sifaatkiisa aada baratid ilaa gaaladu markay yidhaahdeen rabbigaaga noogu abtiri muxuu yahay madahabow ka samaysan mafudlow ka samaysan yahay bal muxuuya aan garanay qul huwa allaa soo degta xay qul huwa allahu axad allahu samad alla ma rabta inaad barta haa waa axad fii rububiyati wafii uluhiyati wafii asmaa sifaati wa huwa samad allahu samad samad waa kan cunno u baahnayn waa kan aan xanuunsanayn kan calool iyo joof iyo dhibaa maaragtay aan baahanaynin wa waa midka sayidnimadiisu ay kaamilta cid walba u baahan tahay cid walbana ka deeqtooy soo maaha midda kale naqsi ma lahan wax nusqaa maloo lam yelid ma dhalin walam yuulad isagana lama dhalin walam yakun lahu uma ahaanino kufu-an mukaafi wax u dhikan ma axadun wax u dhikan ma male soo ma marka allah lagu baraya marka allah aada caabudayso inaad baratid walidaalika saxaabada fiqhigooda aada u camiiqu ah ninkii ansaariga ahaa waxaa jira ansaariho ilaalaa lagu daray isagaa imaam u ah maalan faatixada u akrinaa ama tabaaragou akrinaa hadhow qul huwallow ku khatimo faatixadou akrinaa suurad kul akrinaa qul huwallow ku khatimo waxayna adiga suuraddan ama maa ku kaaftoonti ama suurad kale ma akrisi mayow dha aniga suuraddan ma dayna markaas waa inaan akriyo ayagoo la yaabanay nebiga weydiino oo le ninkan wax waalan baa camal wa muxuuya ninkaan markaasuu yidhi igu yaara ninka war maxaa kugu xambaaray arrintan wuxuu yidhi liannii uxibuhaa ini uxibuha liannaha sifatu raxmaan waa jeclay sababto ilaahan caabuday ii tilmaamay idan markaad alla caabudayso inaad tilmaamihiisii barati dadka markaa iyaga dhahay sifaatka waa ka cararhayna oo haddii la yidhahda arraxmaanu cala carshiista waa ilaahay carshi oo ka sarreeyaa iyo in allaha yanzilu ilaa samaa'i dunya ilaahay waa usoo degaa samada saqdhiga dhexe ilaahay maaragtay eh, maaragtay maa laka maa manacaka anta si limaa khalaqtu biyadaya labadeeda gacmood waxaan ku abuuro gacmaa alla diidaayo ilaahay sifaadkiisay ka cararayaan subxaana wa tacaala ee adiga ilaahay aada caabudaysay markii tilmaamihiisa lagu sheego ilaa alla uma jeedin soo maaha tilmaamihiisa waxaad ku caabudaysa waa inuu khalqiga ka duwan yahay ilaa yadda kamaal iyo qudray kutusina soo maaha marka iyo culuwiguna korreyn iyo ku tusinaya sifaad iyo nusuulkana raxmad addoommadiisa ilaahay inuu qiimeynayo ku tusinayo haddaad sifaadkii alla aada ka carartay seed alla u barane hadhow markaad tidhaad ilaahay laa fooq walaa taxta laa yemiin walaa shin midig ma jiro bidix ma jiro kor ma jiro hoos ma jiro ma qoyana ma qalalna eh, ilaahay eberaa ka soo saarta adi hadda qof eber haddaad tira qofkaas ebera cir ma jiro dhul ma jiro midig ma jiro bidix ma jiro kaama hooseeyo kaama koreeyo ma noola ma dhinsano ma qoyan ma qalno waxaas wax jiro miya ilah haddaad saas ka dhigtay maxaa caabuda marka marka waxay dhahaan culummadu ninka mucadilka oo sifaatka ilaaha diida caabudu wathan caabudu cadam wax aan jirin oo caabudaya ninka ilaahay tashbiihoo yidhaahda sifaatka alku tashbiihoo yidhaahda yadunka yaddii ou leeyay gacantaydoo kale wathan oo caabuda isagaa suuraystay gacantiisaan oo kale ilaahay waa ka nasahan mushaabahatu mushaabahat makhluuqi inuu shabaho waa ka nasahay idan labadaas tawxiid markii tawxiid alasmaa'i tawxiid arubiya laysku daro maxaa la yidhaahdaa hadda koraa usoo kacdeen garaajuweytadaa noqoteen hadda hadda kitaab waad soo barateen kitaab usuul halaat marka hadda tawxiidka labaan u qaybin karnaa tawxiid alasmaa wasifaat maxaa laysku yidhaahdaa tawxiid alihbaat waalmacrifa yacni sugitaanka alla lagu sugo sifaadkiisa iyo alla garashadiisa aada garato magacyaalkaas u garatay waxaa kal yidhahdaa tawxiid alcilmi alkhabari macnaa tawxiidkii alla aada ogaanaysa sifaadkiisa oo lagaaga khabraayo waxaa lagu leeyahay allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum allah ma rabtaa inaad barato laa ilaaha illaa waa mid kaloo macbuud kale uusan jirin waayo alxayu waayo ka nool alqayuum laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm hurda ma qabato waa allah lagu baraa subxaana wa tacaala marka alcilmi alkhabari oo lagu bara oo laga khabaraya kan kalena waa tawxiid uluhiya tawxiid اlqasdi wاliraada sababtoo ah camalkaagaa ula qasdaysaa ilaaha ama qasadka ugu weyn oo lagaa leeyahay waxaway ilaahay marka lagu baro inaad alla daacada aada ula qasado isaga aada caabudi saas oo kale wey mara kitaabu tawxiid saasaa macnaha tawxiidkaasu ka wada ilaahay in cibaadadiisa lagu waxido subxaana wa tacaala iyo wa qowlullaahi tacaala ilaahay qowlkiisa ayuu u baab yahay uu u kitaab yahay ou yidhi kitaabu tawxiid iyo qowlullaahi tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi wamaa khalaqtu ljinna iyo qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi wamaa khalaqtu ljinna jinniga ma abuurin iyo walinsi insiga ilaa liyacbuduun inay icaabudaan maaha qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi wamaa khalaqtu ljinna jinniga ma abuurin iyo walinsa insiga ilaa liyacbudaan marka halkan waxaa laga sheekaynayaa aayaddan calaaqay marka tawxiidka la leedahay oo ilaahay wuxuu caddaynayaa subxaanahu watacaala arrinta loo abuuray makhluuqa gaar ahaan jinniga insa inay tahay in la kalifo oo cibaadada la faro ee aan loo abuurin sudan macnaa maaragtay isagoo iska days ah oo wax mas-uuliya aysan raacdeen afa xasibtum annamaa khalaqnaakum cabathan wa anakum ilayna laa turjacuun ma waxaad u malayseen inaan cayaar cayaar idiin abuurno oo hal mar waxma noogu dartaan afa xasibtum waxaad u malayseen anamaa khalaqnaakum inaan idin abuurnay cabathan dhayal dhayal wa annakum ilayna laa turjacuun oonan marka aanaan idiin soo noqonayn marka insaankan iyo jinniga waxaa loo abuuray in la amro in la caabudo macnaha waxa weeye in la amro wayo ilaa haddii alla subxaana wa tacaala iraadadiisa kowniga ay ku tacalluqday inay wada caabudaan qadarkiisa dhammaan way wada caabudahayeen walow shaa rabuka lahada annaasa ajmaciin marka laakiin waxaa weeye waxa loo abuuray waxwaay in la faro oo loo sharciyeeyo inay caabudaan sababtoo iraadada waa labo iraada kowniya qadariya wax la yihaahdo iraada sharciya iraada kowniya waxaa wixii uu rabo ilaahay inuu dhaco oo ku maaragtay uu qadaro inay waxaasu dhacaan waxa ilaahay koon ahaan inay dhacaan u qadaraan waxay noqon karaan wax sharciga waafaqsan iyo wax sharciga khilaafsan oo hadda ilaahay wuxuu qadar dadka qaarna mu'min inay noqdaan qaarna ay gaal noqdaan soo maaha marka qofka mu'min noqday sharciga waa waafaqsanya lakiin qofka gaal noqda sharci mwaaf muwaafaqsanya ma waafaqsan laakiin qadarka alloo waafaqsan yahay subxaana wa tacaala soo ma iyo waxaa jirta wax iraada sharciya diiniya wax ilaahay subxaana wa tacaala ou diin ahaan uu u doonay u jideeyey laakiin shaygaa uu diin ahaan u jideeyey inuu dhaco waa dhici kartaa inuusa dhicinna waa dhici karta dadkii iimaana laga wada faray aa la wada faray dadkii qaarna way rumaynayaan qaarna eesh ma rumaynayaan soo maa marka shayga oo iraada kowniya ay ku tacalluqdo oo ilaahay qadar ahaan inuu doono ou rabo shaygaas waa kii dhaclaa muxaalad maa shaa allahu kaan ama shaygaa sharciga ha waafaqsanaado ama sharciga ha khilaafsanaado amaa shayga ilaahay diin ahaan oo u doono waa dhici karaa ama ma dhici karo laakiin ilaahay waxa diin ahaan oo u doono waa ka raaliya wuxuu diin ahaan oo u nacana walow qadarkiisaba ha ku duraarsado iyo qadihiise alla kama raali noqon walaa yardaa licibaadihi alkufra ilaahay addoommadiisa raalli uguma noqon wa in tashkuruu yardahu lakum haddaa shukrisaanna raalli buu ka yahay marka macnaha dadka waxaa loo abuuray in la faro in la caabudo lagu kalifo qaarna kalifaaddaa qofkii ilaahay waafajina waa ka soo baxa kii kalena amar diidoo samaynaya taa marka waxay ku tusinaysaa tawxiidka ahmiyadiisa mata adi waxa lagu abuuraba waa cibaada leh ilaa liyacbuduuni ay ilaa liyuwaxiduuni inay cibaadadii ugu kala yeelaan sida ibnu kaiir oo kale ay culimmadii ku fasireen iyo waqowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi walaqad bacanaa walaqad wallaahi bacanaa waan soo bixinay fii kulli ummatin ummad kastaba rasuulan rasuulan usoo saarnay ummad kastaba rasuul rasuul haddaa tira waa adeego wey waa nin fartiin lasoo faray waa waxaan gaalada messajka ay dhahaan annagana fartiinaan dhahna qolo walbaba rasuul ilaahay fartiin ka wada oo risaalo ka wadaa loo soo diray risaaladaa marka duuduubkeedu maxay tahay marka la isku soo duubo iyo cinwaankeeda iyo ahmiyadda ay risaaladaa ka hadlayso maxay tahay waxaa way ku wajahan tahay an icbudullaaha war alla caabudo wajtanibu daaquuta daaquudkana ka fogaada daaquudkan waa annaga ku soo marnay kul ma tajaawaza bihi اlcabdu alxad xaddahu min macbuudin ow matbuucin ow mudaac waa wixii xadka aad kaga baxdo oo mid sanamahood caabudayso ama mid aad adeecayson sharciga kaa leexiyey ama mid aad raacsan tahay wixii aad sharciga alle kaga leexato oo duqyaan aad ku samayso oo kaas waxay waa daaquut wey haddii horta uu isagu cibaadada ka raali yahay isagaa daaquud ah oo qofkaa la caabudaya ama matbuuca hadduu isagu in baadil lagu raaco oo raalli ka yahay waa daaquud kan raacsanna daaquudou raacsan yahay laakiin maalan waxaa jira qof saalix haddii la masabito sida nasaare ciise u masabidatay ama sheecada cali u masabidatay ama dadka khuraafiyiinta sheekh cabdulqaadiri u masabiteen nin toosan oo tawxiid ku toosan u ah oo ilaahay kaliga caabuda markaasaa leeya meel kasta joogtaba kii joogaa soo maa ayaga is ahaantooda daaquud uma ahan laakiin qofkan binisba lahu daaquuday ku noqonaysa sababtoo xaqi buu kaga leexay adi waxba kuma anficin ninka kiristaanka oo dhaha ciise ibnullah cadaabuu ku noqona waa ku cadaab waa ku cadaab mudan ama kan shiicigoo dhaa caliya ilaaha dhahaya cali ya cali dhahaya meeshuu ilaah u qaylsan lahaa ama kan khuraafigaahoo maaragtay meeshuu ilaah dhiilaya sheekh cabdulqaadir dhahaya soo maahan ama qaraabiinta u qadimaya ama almadad dhahayo oo markii dhibaato ku dhacda isaga u qayshanayo daaquud uu ku yahay adigoo daaqu laakiin isaga shiikaas daaquud ma aha laakiin binisba laka wax uu kuu teeba maxabays waxay ku tarna marka sababtoo ah quluwi iyo xadgudub ayuu markaas qofkaasi ou ku sameeyey walaqad bacanaa waan bixinay fii kulli ummatin ummad kastaba rasuulan ku bixino rasaaladaa maxay wadataa halhayskeeda waxay tahay an icbud ullah alla in la caabudo caabuda dad yahow wajtanib daaquut waa macnaha laa ilaaha ila allah icbud اllaha waa ila allah oo ijtanibu daaquutana waa laa ilaah ay laa macbuuda bxaqin ila اllah nacam tawxiidkia hadda si kala duwan loo cabiraya si looga fahamsiiyo aayadahaasoo dhan soo kuma tusinayso ahmiyadda tawxiidka uu leeyahay oo qur-aanka dhan oo xoog saaray oo hadafkaba dadka loo abuuray ay tahay in tawxiidka la faro oo rasuul walbaba risaaladiisa halhayskeeda ay tahay icbudu اllaha wاjtanibu daaquud waa kana iyo wa qowlu tacaalaa ilaahay qowlkiisa uu yidhi waqadaa rabbuka rabbigaaga wuxuu xukumay oo xukmiyey oo macnaa uu sharciyeeyey nacam wuxuu ilaahay sharciyeeyey oo waxyooday anlaa tacbuduu inaanaan caabudin ilaa iyaahu asaga maahan damiirka ilaa waxa damiirka dhaca badanaa waxa waa damiirka munfasilka loo yaqaano ilaahu lama odhanayo walaa tacbuduu ilaahu lama dhihin sababtoo ah damiirka mutasilka ilaa kama dambeeyo si ibnu maalik uu yidhi wadu itisaalin minhu maa laa yubtada walaa yali ila ikhtiyaaran abada ilaa maku daba xigsanaa marka ilaa iyaaha ile damiirka isagoo munfasila ayaa la keenay marka aayaddan marka marka la sheegayey maxaa lagu bilaabay xuquuqdii xaq al ilaahay wuxuu sharciyey ou xukmiyey anlaa tacbuduu ilaa iyah allah maana cid kale inaadan caabudin xaqi ilaahay markii la sugaa marka waxaa la yidhi wabilwaalidayni ixsaanan ay waaxsinu bilwaalidayni waalideynkan u ixsaan fala ixsaana weliba waxaa la yidhi imaa yabluqanna cindaka alkibara haddou agtaada uu ku gaaro waalidka uu ku duqoobo axaduhumaa midkood ow kilaahumaa labadoodaba falaa taqol lahumaa ha u dhihnina ufin uf ha ku dhihnina walaa tanharhumaa si xunna ha u canaanan oo zajr ha ku samaynin waqul lahumaa waxaad u tidhaahdaana qowlan kariiman hadal maanta wanaagsan oo degan ku dha birul waalideynka marka ayaad ku soo arooray iyo axaadiidu ay badan yihiin xadiidkii markii ninkii uu yidhi yaa yaan u baarinimo sameeya qaala ummuka uma man qaala ummuka uma man qaala ummuka markaasuu yidhi markii afraad uma abaaka uma adnaaka fa adnaaka marka hooyada waxay leedahay halaaثatu arbaac albiri ay leedahay afar markii loo qabiyo biriga saddex hooyaa la tagtay sababto awalan dhibkooduna waa ka badan yahay dacfigooduna waa zaa'ido waxaa weeye aabbaha intuu u baahan yahay kabay ka daciifsanta hadhow aada iyo aada baahideeda ay biraga u qabto u badan yahay juhdiga ay bixinaysana markaa zaa'id wa cuquuqana hadda waa laga digay oo nabigu calayh salaam alaa akbirukum biakbar اlkabaa'ir qaala ashirku biاllaah wa cuquuq اlwaalideyn markii labaad cuquuqaa laga dhigay sababta waajibka koobaadba waxa weye waa ilaah in la caabudo soo maaha uma ixsaanka soo maaha cagsi marka dembiga ugu weynna waxa waa shirki uma eesh xuquuq lwaalidayn nabiguna calayhi salaa slam isagoo mimbarka sii kora waa ka yidhi aamiin aamiin markii maxaad imaansan waxay man adraka abaweyh axaduhumaa o man adraka abaweyh axaduhumaa ow kilaahuma falan yudkhilaahuma aljanna aysan gelin fadakhala annaar faabcadahu allahu ninkii aabayaalkiis hela midkood ama labadood weliba iyagoo xaalad weyn ku sugan ee intuu ka faa'iidaysto baarnimo u sameey ay jannada aysa ku gelin oo sidaa naarta ku gala ilaahay naarta kusii fogay oo dhaha nabigu calayhi isalaatu wasalaam marka berigaan iyahan hadda cuquuqa aada u batay iyo waalidkii meel cidlaa looga tago inta haddii layska wada haajiro meel walba maaragtay meelihii cabsidii iyo dhulkii liito looga tago taas waa alna wada haysataa marka hadda arrintaas in aad iyo aada maaragtay aan waalidka laga naf jeclaysanma nacam waqadaa rabbuka rabbigaaga wuxuu xukmiyey anlaa tacbuduu inaanaan caabudin ilaa iyaahu bilwaalideyni wa an tuxsinuu bilwaalideyn inaad u ixsaan samaystaan waalideynka ixsaana marka wanaag xuquuqana marka waa laga digay xuquuq aad iyo aad buu maarata uxun yahay waad ogtihiin waalideynka ninkii reer banu saddexdii nin ka mid ahaa ee waalidkiisa baarnimadiisa aada u waxay dheeraaday ee aan waalidka hortiis ilmo iyo xarumidna aan wax ulu sii jirinin ee markii hamiinkii daaqo intuu la dheeraaday xoolihii waqdinba uu soo hooyey waalidkiioo hurda intuu yimid ilmihiina ay baahan yihiin caanihii asagoo saas u hay waa ku bariy inuu kiciyana wuu nacaya ilmihii inuu wax siiyana wuu nacaya markuu yidhi ilaah haddaan biriga adiga dartaa u sameeyey dhibaatadaa naga fayd waa tii laga fayday marka inaan biriga aada ugu dadaalno waa ilahay hana waafajiyo iyo waqowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi wacbudu llaha ilaahay caabudo walaa tushrikuu bihi shay-an ilaahayna maarata waxbaha u sharig yeelinina nacam wa bilwaalideyni waalideyntana ixsaanan ixsaan u sameeya iyo wabidilqurbaa qaraabada iyo walyataamaa agoonta iyo walmasaakiin wabni sabiil ma idiin qoranta aayadda matna in kuu qoranta mase inta hore bisaa qoran marka aayaddan waxaa la yidhahdaa aayatulxuquuqaa la yidhaahdaa aayatulxuquuq ayaa la yihahdaa oo xuquuqday ka hadlaysaa marka marka awalan xaqa allah ugu horeey subxaana wa tacaala kii waaridka wacbud ullah walaa tushriku bihi shay waalidin ixsaana qurba qaraabada u ixsaan sameeya walyataama agoonta walmasaakiin wabni sabiil ya ya waa idin dhamaysan haa imaa yabluqanna haddii ay gaarhaan cindaka agtaada alkibar axaduhuma midkood ow kilaahumaa falaa taqul lahumaa ha udhin uffin uf ha dhihin walaa tanharhumaa ha sajrinin waqul lahumaa qowlan kariima intaas wayn kuga agtaa ya waqfid lahumaa waxaad u raaricisaa janaaxa dulli yacni garabka oo istullaynta oo baarinimada isu jilco sidii shimbirta markay ilmaheeda ay kusoo degaysa garabka saan tidhaahda marka isu jilci waalidka wax qalabsan og maxertay hadhihi isu jilci waqfid lahumaa u raarici janaaxa dulli yacni garab dullaysan oo baarinimo ay ka muuqato min araxmat min ajli raxmat adoo u naxariisanayo waqul lahumaa eh? min raxmati eh? waqul waxaa tira rabbi irxamhumaa ilaah u naxariiso ma garatay u naxariiso kamaa rabbayaanii saqiiran yacni kamaa raximaanii wa rabbayaanii saqiiran anigaba say intay iigu naxariisteen ay anigoo yar isoo kariyeen oo ii caadhifoonayeen ayagana ilaah ugu naxariis subxaana wa tacaala xaalad taag daran bay taagan yihiin adiguna markaas kale waa inaad xesato xaaladdii aad aada iyo aad u baahneed iyo waqowluhu tacaala wacbud ullaha walaa tushrikuu ilaahay keligiis caabudo ha u sharig yeelina bihi shay-an waxba ha u sharig yeelinin marka aayaddan aayatulxuquuqaa la yidhaahda qur-aanka cajaa'ibtiisay ku tusinaysa ila diintu waxay ka kooban tahay in xaqa alle la guto iyo xaqa bini aadam markii idhi wacbud ullaha ilaahay caabudo walaa tushrikuu bihi xaqa alla sheegay intaa laguma gaabsana wa bilwaalidayn ixsaan war waalidka ixsaan u sameeya wabidilqurbaa qaraabada axsan walyataama wاlmasaakiin masaakiinta kuwa liita wabna sabiila qofka musaafirka idu ku socda dadka maaragta yani qariibka qariibka ah waljaari dilqurba deriska kuu dhow oo qaraabana ku ah kuuna dhow ama islaam muslimka ah waljaari ljunubi deriska fog oo macnaa ama maaragtay kaa fog amase ajnabi ka ah saaxibi biljambi qofka saaxiibkaa kula nool ama haweentaadana lagu fasiraa qofka ardaga isla tihiinoo qofka xerowga masaajidka isla joogtaan qofka aada shaqada maaragtay isla qabataan waxyaalahaasoo dhan qofka waxaa la meel hadduu ka shaqeeyo ama arday ou yahay inuu maaragtay dadka zumaladiisa inuu aada ixsaan ugu sameeyo waxyaalaha waxay ka mid tahay qofka akhlaaqiyaadkiisa lagu ogaado iyo wa qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa oo yidhi qul waxaa tidhahdaa tacaalow kaalay atlu maa xarama rabbukum atlu waan akrinayaa maa xarama rabbukum ilaahay wuxuu idinka xarimay muxuu idinka xarimay alla subxaana wa tacaalaa shirki ou idinka xarima waxaan idiin sheegayaa allaa tushrikuu bihi ilaahay ha u sharig yeelinoo shay-an waxba aayadahan suuratulcam waa aayada aada iyo aada u muhiim ah waxaan idhahdaa waa wasaayaadaa la yidhaahdaa waaweyn diinta islaamka nuxurkeedayna ka hadlaysaa sababtoo suuratu ancaam aada waxaa loogu radiyey gaalada iyo shirkiga iyo caadadooda iyo dhaqankooda waxbay iska xarimayaan xoolahooda qaar waxbay iska gefrayaan oo leeyiin ilaahyaalkaa iskale waxay leeyihiin ratigan haddii ousaa noqdo lama cuni karo ridaan eh, hadday neef dhadig dhasho maaragtay haddii ay bakti dhasho waa la wada cuni karaa hadday maaragtay iyadoo nool la qasho eh, maaragtay dhaylada naagaha ma cuni karaan wax qashinahoo dhan oo wax meel ay ka socdaan aan la arkin ayay waxna iska xalileen waxayna iska xarimeen tii markii lagu radiyaa la yidhi adinka waxaad wadaa wax diina ma aha asaasna kuma dhisna waa ahwaabay ku dhisan tahay laakiin anaa idin baraye idinka shaydaan iyo takharusaad iyo balaaya idin keentee waxa xalaasha iyo xaraamta iyo waajibka iyo diinta nuxurkeeda oo run ah aniga ma idiin warraba anaa cilmi idin haayo cilmiga soo socda waa ka aayaadka marka waxaa lagu sheegayaa usuusha oo manhiyaadka iyo usuusha ma'muuraadka waxa la isfarayo oo muhiima ah oo diinta maaragtay murtideeda ay ku taagan tahay diinta islaamka iyo waxa la iska reebo oo haddii aan la reebin waxaas diintaba ay fasaadayso ayay ku taaganta marka aayaadka waa muhiim toban xukmiyaa ku jirta aan akrino qul waxaa tidhahdaa tacaalow kaalay atlu waan idin akrinayaa ma atlu maa xarama rabbukum calaykum wuxuu ilaah idinka xarimay macnaa wuxuu ilaah idinka xarimay iyo wuxuu idin faray waxaasoo dhan baan idiin sheegayaa meesha u qadara ilaahay muxuu idin faray anlaa tushrikuu bihi shay-an ilaahay inaanan cibaadadiisa aanan cid kale wax la wadaajin ayuu ilaah idin faray subxaana wa tacaala muxuuna idinka xarimay inaad ilaahay u sharik yeesaan oo idinka xarimay wuxuuna idin furay inaad keligiis alla caabudo oosadayn iyo muxuu kaloo idin faray kow qabsada middaas wa bilwaalidayn wuxuu kaloo idaa idiin dardaarmay wa bilwaalidayn ixsaan ey wa an tuxsinuu bilwaalideyn waalideynka inaad u samaysaan ixsaan laba ma tahay oo midna oo tawxiidkana la isfaray shirkigana maaragtay la iska reebay birulwaalidiinkiina la isfaray maxaa la iska reebay cuquuqi ilaa shay haddii la isfaro cagsigiisaa la iska reebay soo maa haddii shay la xaribana cagsigiisaa la iska faraya tan labaad walaa taqtuluu awlaada caruurtaa idinka dhasheen halaynina hadilmin carabta caruurta laba siyoodii u duli jireen waa wadiga waxa la yidhaahda gabdhaha waxay u dili jireen waxay leeyiin gabadhan hadhow carabta marka is weeraraan inlaho iska addoonsan jira gabdhaha la weeraro soomaalidan intay xoogaa is rag iska laylaayaan guryihii iyo haweenkii iyo gabdhihii ka tegaya ma ah ma gara xataa la-aan xataa marka soomaaliya saa isu leynaysa suudaantaan iyo iyagu maxal gabdhaha ba iska qaadanay si jaalinta u dhaqmi jira haweenka dhan waa raranaya mid suudaniga hadda markii oo darfor laga dagaalamayo ayaa wuxuu arkay siday isu baabi'inayaan soomaaliya ha hawarshay maxaa saa isugu gelaysa wuxuu yidhi adinkama soomaalida inaad moodoon inta xabado la isku rirido meesha lagu kala noqonayo war annaka wuxuu yidhi haddaan dagaalano dameer iyo qajaf iyo maaragtay qobtol iyo wax la isu reeyaa ma hufaa la iska dhigaaho dha marka cadab saa samayn jira waa addoonsanaya waxa la wiilasha iyo gabdhaha waxoo dhan waa addoonsanaya marka xilay gabadhaada intii inta hadhow la la la qaato la addoonsado hadhow laguga cayni lahaa oo waxay leeyihiin yacni wa kam min xasnaa'a nakaaxatu armaaxuna intee gabdhadan waran ku guursan macnaa khudba kuma anaa guursay gabadha isii xoog muruqaygaan kusoo dhacay sida <laughs> soo ma ceebtaa iyagoo ka cararaa ay waxeen gabadhaanba iska di wiilashana waxay le waxaan siiya ma haayo gabdhaha waxay khashat alcaar inuu u dilaa wiilashana hadduu faqiiri waxay le waxaan siiya ma haayo markaasuu dilayaa marka marka tiyuu ilaahay reeba labadaba walaa taqtuluu awlaada marka taas wiil iyo gabarba markaas wau dilaa hadduu faqri oo ka cabsado hadda wad'igan hindiyay ka jirtaa qaar alhindiya sababta waxaa iyagu wiilkaa yaro laga bixiya gabadhaa yaro bixina ninka gabadha dhale amaanta dhan cumrigiisa gabadhaas lacagtu ku gurila aruurinaya bakistaantan meelahan ka shaqeeya ama sacuudiya carabta ka shaqeysa shilinkaas yarow xamaala gabaroo ugu guurina wiilow yarad uga bixina hadhow marka nin gabadhii looma guuri karo ilmaha markay uuraabaan wuxuu tegaa iskaanku tegaa hadduu gabar yahay waa soo ridaa ale hadhow intaan maaragtay aan intaas guurkeeda ku bixi lahaa haddaba iga soo rid marka marka jaahiliyadii waa jira wax jira nacam walaa taqtuluu awlaadakum ilmihiinana dilina layihi min imlaaqin faqri hadda idin haayo ha u dilinin faqri hadda idin haayo naxnu annagaa narsuqukum arsuqayno wa iyaahum iyagaba marka hadda faqri hadda idin ha hadilna markii la yidhi risqigooda aabbayaalka la soo riba xale naxnu narsuqukum adi annagaa arsuqayno iyo wa iyaahum iyaga laakiin suuradda oo suurat lisraa walaa taqtulu odaku khashata imlaaq hadda faqiir maa laakiin faqri oo ka cabsan oo dila markaas naxnu narsuquhum wa iyaakum aala dhaha ilmihiyaa lasoo hormariyay sababto isagaa ada risqiisi u haysta mo risqiis hadda qilqiil kuma jiro midda ilmahu ka cabsana tii ilmahaa lasoo hormariyay marka laakiin markaan maadaama isaga uusan risqi uusan oo faqri uu haysto waxaa la layidhi adigana waa lagu arsuqaa ilmahan waa lagu arsuqaa marka waxay ka mid tahay qur-aanka icjaaskiisay ka mid tahay iyo fasaaxada qur-aanka ko hadda meeqaa la isfaray allaa tushriku bi shay-an wabilwaalideyn ixsaan walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaq soo maa saddexaan marna soo maaha naxn walaa taqrabu lfawaaxisha fawaaxishtana ha u dhowaanin waxaa laydinka xarimay fawaaxishta inaad u dhowaato fawaaxishta waxyaalaha xun dunuubta xun waay gaar ahaan zinada iyo waxaan kaloo qoomuluudkaiyo qashinka yihaahdaan iyo waxaas fawaaxishta carabta inkasaysan aqoonin waxaa markii hore jaahiliyaadka ma aysan aqoonin waagi hore jaahiliyaadku ma aysan aqoonin laakiin zinada ayaa midda maaragtay fawaaxish lagu magacaaba maa dahara minha wamaa batan midda muuqato oo dadkan sharaamiidda ay dhahaan oo calanka surto iyo iyo kuwa hoos ka qarsan mujtamaca jaahiliga waxaa li zinada la qarsado ceeb ma ahaan jirin agtooda laakiin sharcigu waa u xarimay qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha marka waxay walaa taqrabu alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan macnaa wixii qarsoon oo lala dhuunto iyo wixii muuqdaba meeqa waayo xugu baan haynaa shan soo maaha midda kale walaa taqtulu nafsa ha dilnina nafsadii alatii taasoo xarama allahu ilaahay oo xarimay ilaa bilxaq inaad xaq ku dishaan nafta ilaahay xarima hadda ilahay naga xarimay nafta muslimka waa xaaraam dimiga dadka muslimiinta la nool oo jizyada laga qaado oo dimada macnaa dimada waxa waaye maganta islaamka ku jira oo muslimiinta ay maaragtay dhaheen annagaa idin difaaceen oo jizyada dhiiba in la dilo waa xaaraam mucaahad dadaa dowladda muslimiinta ay leehishda intaasoo sanayaanaan istaabanin cahdig waa in la ilaaliyo lama dili karo musta'man qof dowlad ay soo gasho la ammaana lagu siya waddankan soo gal in la dilo waa xaaraam wey dadka qaara waxay u yaqaaneen ilaa qofka mu'minkaa keliya maya qaala laftooda dhiiggooda oo xaaraam oo oya qof oo balan idinka dhexeeya nabadgelyo oo wax jihaadaho ogan aan la arkin gaala meelaha iska maraan iska laynaya sharciga ma aha calaa asaasaad ku laynaysa soma ama adiga gaala aada dhex ku noosho adigoo amni ah, ah ka sugaysid ama dad maaragtay ammaan la siiyo oo safaaradahooda iyo waxooda maaragtay u jooga ama hadday dawla musdad oo mucaahidiina oo ballale intaasoo dhan la istaaban waxaasoo kale oo dhan in la taabto waa xaaraam dad badan kuma baraarugsana waxay u maleeyaan gaal walba uun iska dil meel marayaba jihaadka islaamka waxuu leeyahay andimo uu leeyahay bal nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay qofkii mucaahad dilow dhahay maaragtay dimi dila jannada riixadeeda ma arka xadiiskii bukhaari oo wariyey marka dad badan aada ugu khaldan yahin waxyaalahaas oo kale iyagoo dhul aamino iyaguba ay ammaan kusoo galeen ama fiiso oo ku soo gale ama waxyaalaha ku soo gale inaad tirahdo waxbaan kharbuda ama waxbaan khariba laa islaam walaa diin walaa caqli walaa sharci soo ma qof adiga ammaan ku siiye fiiso ku siiye adiga baad ku dhex nooshahay hoosta kharibaanaan ka samayna ayu diin ceeb waa waxaa islaamka waxay usoo jiidaa ceeb aada iyo aada u sharci iyo diin wax maaragtay qariraaya lama arko nacam walaa taktub hadday muslimkaana dwaab ugu sii daranta weliba haddee dadka aarda soomaalidu dhiigga adfaha al asbaab dilaayo waa arrin aada iyo aada u weyn aada iyo aad u weyn hadda dhibaatada adduunyana taa nagu haya aakharana haddii wax lala joogo dadkii dhintay xisaabta ay la joogaan maxaa laga og waxaa intaa dagaal kicinaya dagaal oogay intaa dagaal kicinaya oo xaq la-aan lagu dhimanayo oo dhiigga maarata la iska istibaaxaysanayo ilaahun baa subxaana wa tacaala xisaabin laga fogaado wey nabigu wuxuu yihi calayhi salatu salaam laa yaxilu iyo qowlu tacaala waman yaqtul mu'mina mutacamidan fa jazaau jahannama khaalida qofkii mu'min kas u dila jazihiisu waa jahanamo uu ku waaray nabiguna wuxuu yihi calayhi isalaatu wasalaam laa yazaalu rajulu mucliqan fii diini qofka inuu diintiisa nashiid u yaho qof hore u socda u yahay kama zuulayo maa lam yusib daman xaraaman haddii dhiiga xaaraana uusan ku dhicin fa idaa asaaba daman xaraaman ballax hadduu dhiiga xaaraana ku dhaco diintiisa dhan waxaa waaya rati oo faylaha laga gooyo camal dhulkuu fariisana marka ilaahan ka maankan wuxuu kaloo yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam laa yaxilu damu mri'i muslimin ilaa biixdaa halaaث dhiigga muslimkaa saddex shay uu ku xaraya un keliya ku xalaalaya saddex gormudka annafsu binafsi qof qof diloo loo dilaayo muslim wathayib zaani nin zaaniga oo soo guursaday oo markaa dhagax lagu dilayo wataariku lidiinihi qof diintiisii ka tegay oo murtadaho almufaariqu liljamaacati jamaacada faaruqay oo murtada ma garat yani waxyaalo kale waa jir laakiin calaa kulli xaal wixii sharciga uusan suginin qofka muslimkaa laguma dili karo in laga digtoonaado haye aayadda ku xigta maxay kaloo ahayd waxaa ku xigay daalikum wasaakum bihi arrintaasoo idiin dardaarmaya waxyaalahaas la idin farana inaad fartoontaan wixii laidinka reeb aad ka hartaan lacallakum xamutin tacqiluuna inaad waxgarataan sababtoo qofka hadduu u fiirsado waxyaalahaas wixii la isfaray oo arrimihii lasoo sheegay ka mid a inay quman taha wuu garanaya wixii la iska reebana wax liito oo noloshaba aysan jiri karin sababtoo ah shirkigu haddii uu faafo haddii cuquuqa uu faafo haddii ilmaha maaragtay la iska laayo haddii la islaayo haddii zinada iyo faaxishtu ay badato ma nololaa jiraysa laakiin haddii tawxiidka uu sugnaado oo birir waalidiinka uu sugnaado oo ilmaha loo ixsaan falo oo zinadii ay yaraato oo cifadu badato soo sharaf maaha dadkuna ammaan is siiyaa yacni sharciga waxa ku sugan qof kastaoo caaqila wax alla wuxuu sharcigu qariday wuxuu leeyahay qalinoo ku duuga alla ilaah saxo wax alla wuxuu sharcigu xarimna qof walba caaqil wuxuu leeyahay alla ilaah waxaan in la reebo oo la mamnuuco way mudneedu leeyahy qof walba caaqil tan kale waxaa weeye dalika wasaakum bihi lacalakum tacqiluun walaa taqrabuu tii lixad waa kana ha u dhowaanina maal alyatiima xoolaha agoonta ilaa bilatii axsan midda si wanaagsan maahan macnaa inaad u dhaqaalaynaysaan u maalgelinaysaan maahane adunku inaad xoolihii beerdaraysaan ama dhacdaan ama aad ku takrifashaan taa ka fogaada ama aada cuntaan nacam marka xoolaha agoonta in la ixtiraamo qofku waxaa ku darsan karaa masruufkiisa oo kale si addo oo agoonkaa maslaxa u ah ma garat haddaad soo ziyaarato waxna u keentid shaha kuusoo shao iska cabi kartaa dhima laakiin adigana de wax u keenkeen un xaggooda wax u bateen badan ee eh, hadda in la fangorona waa laga fiican yahay da xoogaa soo ziyaaratid oo shaa lagaa cabo laakiin adigana xoogaa usoo hadiyey oo hadba wax usoo hadiyeysid hadhow haddaas lakin haddana maya maya maya koob shaa ka cabi maa waa laga fiican yahay xoogaa adigana waxyaala usoo hadiyey maaragtay shaahna hadday kuu keenaan ka cab laakiin in xoogaa wax loo soo hadiyey saasoo kale laakiin wax weyn in laga qaato maano maalin kastuu gowska la saaro maaha walaa taqra ilaa xataa yabluqa ashuddahu ilaa uu ka xoogaabo asagoo markaa nin mutasarifoo milki yeesho ou noqdo markaa wuxuu rabo bixi kara meeqa way hadda lix soo maaha wa ofu laai ofiya alkayla kaylki walmiisaana beeg ilan waxaa weeye waxa layska iibana iyo mucaamalaadka waa inay cadaalo iyo qasdi ku dhisan yihiin hadday khiyaano iyo qishi ay ku dhisan yihin waa khatar qoom dhan baa lagu halaagay soomaan qowmu shacayb ma garatay yaa qowmi oo filmikyaal walmiisaana bilqist walaa tabkhasu nnaasa ashyaa sooma markii dambe godanyaaro iyo cadaalad xumo iyo maaragta ayaa lagu baabiyey markaad haddow bishigu haddii oo faafo waxa weeye cadaalad dhan baa baaba-ayso haye midda kale waxa weeye wawfulkayla beega oofiya iyo walmiisaana bilqisti si cadaaladda laa yukalifu llaahu ilaahay ma kalifayo nafsa naf ilaa wuscaa waxay awooda maaha macnaha wa ya laa nukallifu ma kalifayno nafsa naf ilaa wuscaa waxay awooda maaha macnaha waxa weeyaan qofka hadduu cadaaladaasu ku dadaalayo laakiin waxyar un is maaragtay ay ka dhacaan oo tabartiisu ay gaari weyso kufkufkiisa ilaahay waa u dhaafayaa subxaana wa tacaala maadaama isaga uu dadaalayo wa idaa qultum haddii aad tidhaahdaan facdiluu cadaalo sameeyo macnaa markhaati baa furaysaa kelimadaad dhahaysaan oo munaasaba oo xaq inaad ka sheegtaan macnaa wax xaq oo cadaalo ku hadlo hadday markhaati tahay haddii maaragtay mowqif aad rabtid xaqa inaad ka sheegtid marka mar kastaba shay cadaalaa oo xaqa ku hadlo wa idaa qultum facdulu walow kaana ha ahaado yacni qofka hadalkaas alladii yuqaalu fiihi hadalka qofka uu ku dhacayo oo macnaa hadalka uu ku jeedo daa qurbaa haba ahaado yacni hadalkan qof qaraabaaba ha dhimaado rabo waxaa dhici karta inay markhaatigu qof qaraaba uu ku furmayo walow kaana daa qurba marka ilahay wuxuu leeyahay sub ladiina amru kunuu qawaamiina bilqisti shuhadaaa lilahi walow calaa anfusikum awil waalid xataa gartikuuna waa xataa nin waa gar daranaya xaqa waa laiga leeyahay waalidka hadduu gar waa lagaa leeyahay walaalka hadduu gar waa lagaa leeyahay yani xaqa in la yidhahdo eexda looma baahno wabicahdi illaahi oofu taasna waa meemeeqa tii sagaala soo maaha cahdiga allana oofiya daalikum cahdiga oo ilaahay wuxuu idiin ballan aada ka qaadeen oo waxyaalihii hadda lasoo sheegay iyo diinta sharaa'icdooda oo dhan ballanka alla oofiyey wixii ilaahay oo ballan uga qaaday oo waxyiga ballan ilaahay inkaga qaaday ballankaa oofiyey ilan waxa weye qofka hadduu yihahdo laa ilaha illa maxamedan rasuulullah ballan oo qaaday diintaasoo dhan kitaabka sunnada inuu ka camal falo ilahay hana waafajiyo daalikum kaasoo wasaakum bihi ilaah idiin dardaarmaya lacallakum waxaa mudantiin tadakaruuna inaad waansataan isku soo duuduubo wa anna haadaa arrintan qur-aanka ku yaalla iyo waxyiga iyo wasaayaadkan iyo wixii lamida siraadii jidkayga oo mustaqiiman toosan waaye fatabicuu asaga raaca hadda mabaadi'da oo qeexan oo cad ee hadda aayaadkan lagu sheegay ama suuraddoo lagu sheegay ama waxyigoo dhan lagu sheegay waxa waaye waa jidkayga oo toosan asaga raaca waa wasiyadii tobanaad weeye fattabicuuh raaca walaa tattabicuu ha raacinina assubula jidadka qalqalloocan ha raacinina subushaa jidadka xunoo luuqluuqa fatafaraqa bikum ay idinka kaxayso can sabiila jidkii weynaa nabigu calayhi salaa slam intuu jid saa u jeexay ayuu wuxuu yidhi kan waa jidkii alloo toosnaa waxaana waa duruq calaa kulli dariiqna shaydaan baa taagan u yeelay hadduu markaa weeciyana mar dambe jidkii kale saad ugu soo noqoto waa adag nabiguna waa kii noo sheeguu yidhi iftaraqad bani israa'iil ilaa ixdaa wa sabciina firqa reer maaragtay nasaarana ila tnatayna wa sabciina firqa wasataftariqu hadi اlummata ilaa alaaa sabciina firqa kullaha fi الnaari ilaa waaxida yacni mid unbaa ka koraysa oo macnaa xaqa ku taagan waa kuwa xidhay maa ana calayh wa asxaabii aniga asxaabtid waxaan ku taagannahay oo caqiido toosan iyo akhlaaq toosan iyo camal toosan marka taasna waxaa noo tarjumaya kitaabka iyo sunnada iyo hadiga saxaabada radi allahu canhu marka hadda firaqa inaan la gelin oo tawxiidka diintoosan aan laga cararin wixii la bartana in lagu camal falo nacam qaala ibnu mascuud wuxuu yidhi aayaadkan isagoo ka sheekaynayo man araada qofkii raba an yandura inuu eego ilaa wasiyati muxamedi nebi moxamed sal allahu calay wasalam dardaarankiisii allatii calayha uu ku yaallo khaatamuhu tiin barihiisa dhag ou ku yaallo falyaqra' ha akhriyo qowluhu tacaala qul waxaa tidhahdaa tacaalow kaalaya atlu maa xarama rabbukum waxaan idinku akrinaya wuxuu ilaah idinka xarimay calaykum korkiina waxaa laydinka xarimana shirkigaa ka mid oo anlaa tushrikuu bishay ilaah u shirig yeelina ilaa qowlihi ilaa qowlkiisa wa anna haadaakan siraadii jidkaygii waaye mustaqiiman toosane fattabicuuhu raaco walaa tattabicu subula duruqda oo maaragtay baadinimada oo midig iyo bidac u kala socotaa ha raacinin ibnu mascuud hadalkan muxuu uga jeedaa kama wado intuu nabigu calayhi salaam waraaq ku qoray oo tiimbara ku dhuftay ee aayaadkan waa aayaad qur-aan oo waxyiga qur-aanka marka waa mutawaatir miyaa la qaldi karaa soo maha nin walba waa ogyahay waxyiga nebi maxamed lagu soo dejiye inuu yahay laakiin wuxuu leeyahay waa qur-aankiiba ku jirtaa laakiin wuxuu ku leeyahay waa muhim jiddan aaday important u tahay oo waa diinta dhuuxeeda iyo salkeeda iyo bayska oo asaaska ay ku dhisan tahay ilaa hadda waxyaalahaas aan lasoo sheegnay wixii xaaraam haddii aan la xarimin wixii amarna haddaan la qadin madiina hagaagaysa meel shirki uu ka jiro oo cuquuqulwaalideyn uu ka jiro oo ilmaha la laynayo ee faaxishada daahiran wa baadin lala imaanayo ee xoolaha masaakiinta la dhacayo ee beegga laisku godanyaaraynayo ee khiyaanadu ay ka socoto oo agoonta xoolaheeda maaragtay la cunayo soo maa oon cadaalad oolinaya maanta ma arkay zuur iyo barqaati beenaade eh, oo buuxo soo maaha ee jid toosan aan lagu bakhayraya soo maaha intaba maanta badana waa buuxdeen ma agtaraa soo ma intaas ilaahay rasuulkiisa inooga digeen maanta waxaa weeye mujtamacaadka gaalada iska dhaafi mujtamaca muslimka sheega inay ka buuxdaan laakiin waxaa laga rabaa si looga takhallusi lahaa furaadaan zuraafaat waxdaana qof qof iyo majmuuca majmuucaba sidii looga takhallusi lahaa marka macnaha waxa weeye aayadahan waa aayadihii waxyiga nabi maxamed lagu soo dejiyo oo qur-aankayba ku taallaa waana usuusha diinka waa muhiim qof walbow aayaddaas iyo awaamirtii tobankaas shay oo la isfaray qaarna la isfaray qaarna la iska reebay tobankaa intaa fahamtid ku camal fal qaala ibnu mascuud wuxuu yidhi man araada qofkii raba an yandura inuu eego ilaa wasiyati moxamedin sala allahu calay wasalam dardaarankiisii allatii taasoo calayha khaatima uu ku yaalo falyaqra ha akriyo qowluhu tacaala qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum anlaa tushrikuu bi shay-an ilaa qowlihi waana hada siraabi mustaqiima faاtabicuuhu walaa tattabicu subl wacan macaadin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa radiifan wuxuu rabaa tawxiidka hamidiisa inuu kutusiyo aayaadkii uu kugu tusay haddana axaadiidta hadhow shiiqaan asaga warkiisaba meesha ma yaallo xodha aniga ay dhihin hadhow wahaabi wahaabi jini jini haba idhihin aniga haddaan warkayga kuu keeno waxay ratabadhe laakiin aniga aayadda xadiidka baan kuu keena haddaad diida aayadda xadiidka ilaahay rasuulkiisa un la dooday soo ma aniga yaanama is arkin oo kuleeyahay marka sheekhu aayaddii xadiid un baan kuu keenaya soo ma oo ahmiyadda tawxiid ku tusinaya wacan can mucaad bni jabalin radi allahu canhu qaala wuxuu dhahay kuntu waxaan aha radiifa annabiy sala allahu calayh wasalam nabiga kii fangashan ridfigu waxaa waaye labada qof oo faraska isla fuulo qofna horey uu saaran yahay gadaal sidaa haddaba mootooyinka iyo labada qof isula fuulaan wax sheega labada lugood marka la kala riladanaayo fa qaala lii markaasu waxuu dhahay intaana nabiga tawaaduciisii kutusinoo calayhi salaatu wasalaam yaa mucaadu macaadow awalan ximaarow fuushanya nabiga calayhi salaatu wasalaam haddana qofaa la fuushan marka tawaaduciisii kutusina nabiga calayhi salaatu salaam fa qaala lii wuxuu yidhi yaa mucaadu mucaadow atadrii ma ogtahay maa xaqu ullaahi xaqa ilaahay uu ku leeyahay cala alcibaadi addoommada ilaah uu ku leeyahay ma taqaanaa wamaa xaqu alcibaadi addoommadana xaqa ay ku leeyihin cala allahi ay ku leeyihin ma taqaana qaala wuxuu yihi qultu allah warasuulu aclam ilaahay rasuulqa marka wixii sharciga ah oo sharciga ku saabsan nabiga calayhi salaatu salaam waad leedahay allah warasuuluhu aclam gaar ahaan markii ou noola wixii laakiin qeyb ku saabsan haddii aadan ogeyn in loo waxyooday ma dhahaysi laakiin hadda nabigu haddii ou dhintay calayhi salaatu salaam culummadu badanaa markay masale ka hadlayaan waxay isaga gaabsan allahu aclam isaga gaabsana qaala wuxuu yidhi nabigaa u jawaabay xaqullaahi ilaahay waajibka uu ku leeyahy xaq waxay ah shayga kalka iyo dawga aad u leedahay ood adiga aada mutaysatay waayo waxa adiga aada iska leedahay waayo xaqullaahi ilaahay waxa uu xaq u leeyahay kal iyo daw iyo garba uu leeyahay cala alcibaada addoommada korkiisa oo ku mutaysay an yacbuduuhu inay keligiis caabudaano macnaa ay u khuduucaan oo asaga amarkiisa ay qaataan nahyigiisana ay ka haraano walaa yushrikuu bii shay-an cid kalena aysan cibaadadiisa ilaahay la wadaajin wa xaqu lcibaadi xaqa addoommada ay ku leeyihin cala allah ilaahay korkiisa marka xaqa addoommada alle ay ku leeyihin addoommada iyaga kuma waajibsan laakiin ilaahay isagaa isku waajibiyey yacni ixsaanan wa tafadulan isagoo ixsaan iyo fadli ugu samaynayo waxaa weeyaan allaa yucadiba inuusan caabudin man laa yushriku bihi shayan qofkan ilaahay u shariig yeelaynin oo asagana caabudo waayo ilaa xaq waa ka an yacbuduu walaa yushriku bihi shayan macnaa qofkii caabudo oon ilaahayna u shariig yeelin ayaa meesha u qadaray qultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulkii allow afalaa ubashiru nnaasa dadka miyaana ugu bishaaraynaynin oona dhehaynin nabigu saasuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi laa tubashir ha ugu bishaaraynino fayatakiluu ay tala saartaan macnaa waa maxay xadiidku waa min axaadiid الrajaa oo waa maxay qofkuba hadduu ilaahay uu caabudo subxaana wa tacaala inuu ilaahay u waajib ugu tahay inuu jannada galo dadka marka waxaa dhici karta si xun inay u fahmaan ay u moodaan camalkaba in la yska dhaafayo oo kelimada tawxiidka intaa taraa iska dhaafay dadkiina weli dad badana oo diinta soo gelaya oon weli fahmin marka wuxuu yidhi intay ka bislaadayaan usugoo dhaha sidoo kale ee nabiga calayhi salatu salaam mar saxaabada ay waayeen oo abu hurayra intay raadiyeen abu hurayra ugu soo horgala isagoo meel beera dhexdooda jooga oo dadkiina ay birmanayaan nabiga ay raadinaya calayhi salaatu salaam abu hurayra ugu soo hor wuxuu yidhi kabahan intaa qaata waxaa tirahda qofkii laa ilaha illaa maxamedan rasuul qeena jannada ugu bishaareen cumaraa ugu soo hormaray cumar markuu u sheeguu saldugyo u tuuray uu soo cirdaysa ka daba orday wuxuu yidhi yaa rasuul allah cumaraa saan ii golo soo cirdaysa cumar wuxuu yidhi maxaa saan ula tiri maxaa saa u yeeshay wuxuu yidhi yaa rasuulallah haddii aasaa tiraadiyo camalka dhanay ka tegayaano arrintaanay tala saaranay saasa marka xooga in loo dib dhow hadda arrintii saxaabada kuma dhici laakiin zamankaanay dhacday qof walba intuu balaayo iska qasto oo wuxuu ku aniga muslim aan ahay bis soo maa marka khataray ku jiraan ilaahiyna wuxuu leeyahay afa aaminuu makra allah falaa ya'manu makra allah ila alqowm alkhaasiruun makriga alla noqdeen makriga alle kama aamino ila alqowm alkhaasiriin marka waxaa loogu talagalay xadiidtan oo kale adoo dadaalaya haddana inaada quusan ama amaa xadiidkaanoo kale marka maqas intaada haatid oo macaasiska dhex yaacdid marka ilaahay makrigiisa aad ka aamin noqoto markaas xaqiiqatan qofkaasi khatar aad iyo aada u weyn ayuu ku jiraa akhrajaahu fi saxiixayn muslim iyo bukhaariyaa wariyey hamin damaa marka insha allah sii kamulayn oo noo sii socona ma baajin insha allah xoogaha lasoo afuro